saxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wacallimna ma yanfacuna wasidna cilma qala alimaamu abulxusein muslim bn lxajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllah xadaana alxasan bnu caliy alxulwaani wa cabd bnu xumayd wuxuu ku saabsan yahay baabu icdaami man yakhaafu calaa iimaanihi icdaau man qof in la siiyo xoolaha iyo sadaqaadka iyo zakada iyo wixii markaas la bixinayo o la qaybinayo icdaa'u man qof in la siiyo yakhaafu uu u cabsanayo qofka mas-uulka ah calaa iimaanihi iimaankiisa uu u baqaayo iimaankiisa yuu uga cabsanaya haddii wax la siin waayo inuu iimaankiisiiba dhaawacmaba oo islaamnimadiiba ama uu ka baxo uu ku toosnaan waayo yaa laga baqaayaa gaalo u galo wax kale uu aamino cuqdad uu qaado oo dee islaamka ka fogaadaba dadka noocaas ee daciifuliimaanka ah iimaanka daciifka ah iimaankooda uu yar yahay islaamnimaday ku cusub yihiino mar dhab ay soo galeen ama si kalaa loo ogaaday inaynan ahayn dad xoogaystay iimaankooda uu xoogaystay haddii wax la siin waayana inuuba meel adag iska taago meel adag oo uu fogaadaa laga baqaayaa kaasoo kale marka isagoo iimaankiisa loo turaayo la soo dhowaynaayo in wax laska siiyo maxaa yeelay shaydaanka wuxuu rabaa qofka inuu diinta ka fogeeyo in marka loogu kaalmeeyo shaydaankii ma ahee in marka laga soo qabto weeye shaydaankii ama dadka kale u gacan haadinaya oo wixii uu ku qancaayo la siiyo oo la soo dhoweeyo marka dambe markuu ka baxo cuqdadii iyo caradii iyo shakigii uu ka qabay muslimiinta iyo maamulkooda marka dambe iimaankiisa xoogaysanaya waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tuciinuuhu calaa shayaan yidhi nin shaydaankii uu macsiyo iyo dembi iyo xumaan intuu ku riday haddana saxaabadu ay sii canaanteen oo ay dhaheen akhzaahu allah ilaahay ha dulleeyo markaasuu nabigu wuxuu yidhi dulliga iyo khisiga shaydaanka la rabayoo waxanba u sababaye idinkana usii kabagelinina oo ha u kaalmaynina ee ka soo qabta oo soo duma oo soo dhoweeya qaala xadaana alxasan ibnu caliyi alxulwaani wa cabdun bnu xumayd qaala waxay yidhahdeen xadaanaa yacquub wa huwa yacquubna ibnu ibraahim bnu sacad weeyaan qaala xadaanaa abi ibraahim bnu sacdin الzuhri can saalixin ibnu kaysaan can ibni shihaab الzuhri moxamed bn muslim qaala wuxuu yidhi akhbaranii caamir bnu sacdin baa ii warramay can abiihi sacad sacad ibn abi waqaas aلzuhri sanadkan waxaa ku badan banu zuhra akhwaalu rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam nabiga reer abtigiis banu zuhra ayaa la dhihi jiray marka sacad ibn abi waqaasna abti buu nabigu ka dhigan jiray oo weliba waa dhihi jiray waa abtigay buu dhihi jiray rasuulka sala allah aleh wasalam haadaa khaali sacad ibn abi waqaas wuxuu ka mid yahay min alcasharati almubashariina fi اljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey hal mar ayagoo nabiga hor fadhiya uu yidhi hebel jannuu geli hebel jannuu geli waxyun min allah xagga allana looga waxyooday buu ka mid ahaa wa awalu man rama sahma fii sabiili illah qofka u horreeyey ee sahmi iyo leeb cadowga ku gana difaacan lidiini illaahi wa iclaan likalimaati illaah isagoo diinta ilaahay difaacaya diinta ilaahay iyo kelimada ilahayna kor u qaadaya ayuu ahaa nin saxaabi oo jaliil oo halyay ah mujaahida ayuu ahaa halgamaah sacad radia allaahu canhu wa ardaah wa kaana mujaabu dacwaah dadka ducadooda la ajiibay ee la yaqaanay saaxibulkaraamaadka ayuu ahaa qisadii ninkii ku been uuntay ee dacaayadda ka fidiyey ee u habaaray habaarkii sidoo ugu dhacay waad garanaysaan waa habaaray bakhaylnimuu ku tuhmay fulaynimona waa ku sheegay inuunan cadaalad wax ku maaminin uu ku sheegay saddexdaasba magaalada madaxdu ka aha kuufa markaasu wuxuu yidhi ninkan hadduu ilaahay ou been sheegayo oo ha lagaa sheegay ha lagaa arko unay tahay iyo afmishaarnimo waxa uu u samaynaya hadalkaas ilaahay oo ninka asaga ah cumrigiisa dheeree buu yidhi carruurtiisana badi faqrina ku sallid fitanta iyo balaayooyinka ikhyaartu ay ka fogaadaan asagoo oday ah ku sallidoo kuwa aan ah maaragtay akhlaaq lahayn ka dhig sidii bay noqotay cumrigiisa waa dheeraaday xoolihiisana way baaba'een oo faqiir buu noqday fitantana markii dambe isagoo oday buu wuxuu ahaan jiray oday saaqid ah oday saaqidu ahaan jiray ninkii asaga ahaa saacaduu habaaray oo indhihii intay ku soo dhaceen xirribihiisii isha ku soo dhacday duqnimada iyo heerku ka gaaray maca daalika gabdhaha yaryar ee waddooyinka socda yaa ka baxsan waayi jiray marka nin ceebaysan oo markii la dhowr xaggee inkaar kaaga dhacdayna wuxuu dhihi jiray asaabatnii dacwatu sacad ibn abiwaqaas habaarkiisi baa igu dhacay buu dhihi jiray sacad ibn abiwaqaas radia allaahu canhu wa ardaah saxaabigaa weeye annahu qaala wuxuu yidhi acdaa rasuulu ullaahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa wuxuu siiyey rahdan koox saxaabadii ka mida ah ayuu xoolo iyo wax u qayqaybiyo siiyey sala allahu caleyh wasalam wa ana jaalisun annagu waxaan fadhiyay fiihim dhexdooda qaala wuxuu yidhi sacad fataraka rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu ka tegey minhum kooxdii rajulan nin lam yucdihi waxba una siinin kanuu siiyey kanuu siiyey kanuu siiyey ishuu ku hayaa sacad waa fiirinayaa nin raggii ka midahoo nabiga calayhi salaam waxbaba siinin ayaa ii muuqday wa huwa ninkaa nabiga uu ka tegayna acjabahum ilaya iyo afdalahum ilaya intaa uu wax siinaaya nabiga midka ugu fadli badan weeye ninka uu ka tegayo yaan aragtayda ugu cajab badnaya ugu jeclahay een ku dareemayo inuu leeyahay qof fadli iyo khayr iyo wanaag leh kaba fiican dadka wax la siinayo kaasuu ka tegay nabiga calayhi salaam sacad radia allaahu canhu marka wuxuu u arkay siintu inay la socoto maxabada iyo jeceelka qofka laga tegayna xoogow aan la jeclayn daahirkaasuu wax ka qaatay nabiguna ujeeddadiisu sidaa maba ahaba fa qumtu ilaa rasuuliillaah nabiga calayhi salaam baan u istaagay fasaarartu waa ku siraystay oo qofka hadduu xoogow mid mas-uula oo muxtarama uu yahay dadka dhexdiisa in lagaga dhawaaqo ma fiicnee waan u ee dhegtaan afka u saaray faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow maa laka maxaa kugu dhacay can fulaan aad hebel uga tagtay hebel maxaad ooga tagtay wax siin la'dahay wallaahi baan ku dhaartay inii la uraah ow la araah waxaan u arkaa mu'minan inuu mu'min yahay inuu mu'min yahay baanan aniga aaminsanahoon arkaay qaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi aw musliman muslim dheh mu'min hadhihiine ma ogid iimaanku waa wax qalbiga ku jira oo baadin ah oo qarsoon islaamnimaduna waa waxa muuqda oo qofkan jawaarixiisa iyo xubnihiisa iyo carabkiisa iyo islaamnimadu ka daahirtaa waa tawxiisanaya waa la maqlaa waa salaadayaa oo salaad buu tukano waa la maqlaa waa zakeenoo waa xajinoo waa soomi waa umuuraha daahirkaa islaamnimadu daahirkaasi ku dhacdaa hoggaansankaa guud ee qofku xubnihiisii iyo carrabkiisa uu hoggaansan yahay intaa waa la ogaan karaaye maxaa gudihiisa ku jiro u dambeeya maxaa ka runa maxaa ka beena ilaahay unbaa garan kara subxaanahu wa tacaala marka mu'min hadhihine awo musliman muslim dheh fasakatu waan aamusay buu yidhi qaliila wax yar baan aamusay uma qalabanii xisaabtii iyo qaybtiina way socotaa uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu minhu waxaa ninka ka ogaa oo wanaaga yaan isla xajin waayo faqultu haddana waxaana yaa rasuul allah rasuul allow maa laka can fulaan hebel maxaad ooga tagtay fawallaahi baan ku dhaartay inii la araah waxaan arkaa muuminan inuu mu'min yahay qaala nabigu wuxuu yidhi ama muslim mumin hadhina ow musliman fasakatu qaliilan wax yar baan ka aamusay uma qalabanii maa aclamu waxaan ogaa minhu ninka aan ku ogaabaayo xajin weyday oo aan la aamusi waayey ninkaa wanaagsan ee meesha ku qaday ayaan rabaa inaan u hadlo u shafeeco nabiga xasuusiyo faqultu yaa rasuula allah maa laka can fulaan fawallaahi inii la araahu mu'mina qaala calayhi salaam aw musliman muslim dheh wuxuu kala qaadayaa rasuulka calayhi salaam aliimaanu waalislaam ida ijtamacaa iftaraqaa bay dhahaan culimmadu waida iftaraqaa ijtamaca haddii la wada sheego mid walbaba meeshiisii ayuu macno ku leeyahay oo islaamnimadana waa umuurahan daahirka ee muuqda een ku dhaaran karno qofkan waa muslim waa kan tukan waa kan tawxiidsanaya iimaankuna waa wax baadin oo qalbiga ku jira laakiin haddii mid un la sheego oo la yidhaahdo diinulislaam ayaa la yidhi diinta diinta maaragtay islaamka ama diinta muslimiinta mu'miniintiina waa la mid ama muslim baa meel uu sheegay muminna waa soo hosgeli mumin baa la sheegay muslimna waa soo hosgelaya ilan arkaanu liimaan iyo arkaanu lislaam ayay kala ahaayeen marka la kala sheego marka kalena qofka hadduuna mu'min ahayn dee muslim runahoo saxa ma aha hadduuna mu'min mu'minnimo uu sheeganaya laakiin daahirkiisa islaamnimo ayna ka muuqaninna daahirkiisaasaa beeninaya waxa uu sheeganayo marka haddii la wada sheegana way kala sheegan yihiin haddii mid la sheegana way wada socdaanoo ma kala maarmaan marka sidaasay culimmadu yidhaahdaan oo aayado qur qur'aanahoo daahirka ama muxuuha arrimahaasi ishaaraya wejir ama sheegaya ilaahay waa kale subxaanahu wa tacaala qaalat ilacraabu aamanna acraabtii waxay dheheen aamanna bay dheheen ilahay waa ka anfiyey qul lam tu'minuu mayna rumaynin baan yidhi maxaa loo ogolaaday laakiin walaakin quuluu aslamnaa aslamnaa dhaha oo dadkii baan u egnahay oon hoggaankii muuqaalkii waan hoggaansannahay dhaha laakiin iimaankii weli qalbigiina si dhaba ooma gelin ee iimaan ha sheeganina la yidhi waa reer baadiya markaas soo islaamay oon weli maaratay lug ku taagan halug baa ku taagan yihiin far baa weli u taagan aslamnaa dhahe ee mu'aamanaa ha dhehina la yidhi laakiin ishkaal waxaa imaan karaa aayad qur-aana oo ilaahay subxaana wa tacaala faakhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin aha famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin qowmu luut baa laga hadlaayey markii la halaagayey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi magaaladii waxaan ka saaray oo badbaadinnay akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin dadkii muminiintahaa intii mu'miniintaheed waa luut iyo caruurtiisii dad kooban bay ahayn hal qows ah marka intii mu'miniintaheed waan saaray famaa wajadnaa fiiha hayra beyti min almuslimiin magaalada idil ee uu luut nabiga ka ahaana hal guri unbuu wax muslima hal guri baa ka jiray hayra beyt guri keli yaa muslimiin ka ahaa marka soo kan ma aha kolla mu'miniin la yidhi haddana muslimiin yacnii ay soo wada galeen marka aayaddaasi ishkaal ma lahoo mu'miniina marka la leeyahay kuwa la saaray ee mu'miniinta waa luut calayhi salaam iyo intii rumaysay ee raacday ee mu'miniinta heeda carruurtiisa ka mid ahaayeen guriga markii la joogay oo reerka laga hadlaayana muslimiin baa wada deganaa gurigaas laakiin mu'miniin aan wada ahayn muslimiin baa wada degganaa aan mu'miniin wada ahayn maxaa yeelay waxaa degganaa luut iyo carruurtiisii oo muslimiin mu'miniin ah iyo imra'atu luut islaamtii luut oo muslimad ah laakiin aan mu'minad ahayn waatan oo muslimad weeyaan oo luut bay ku daba tukanaysaa oo la socotaa oo daahirkeedii islaamnimadii bay u hoggaansan tahay laakiin waxay ahayd gaal isqarinaysa oo ku xidhan kuwa xun ee shuduudka isticmaala iyo liwaadka ayay ku xidhneed oo u warbixin jirtay oo ay u sheegi jirtay wax allaa wixii nabi luud soo martiya dabakafuulkii oo dhan bay ku xidhneed marka waxay ahayd gaal bay ahayd laakiin muslimad bay daahirka kore mu'minad maynan ahayn daahirka korese muslimad bay ahayd laakiin khaa'imad bay ahayd oo fakhaanataahuma ayada iyo imra'atu nuux ilaahay waa kale labadooda way khayaameen khayaamaduna waa kufi iyo gaalnimo ku jirtay ee faaxisho iyo zina may ahayn guri nabi zina kama dhicin faaxishona kama dhicin gogoldhaafna kama dhicin khayaamadaa xagga ma aha laakiin gaalay ahaayeen marka kuwii intii muminiinteed waa kii laga saaray wixii mumin aha waa laga saaray magaaladii gurigiisa muslimiin baa kuwada koobnaay gaaladii waxay noqotay aabiriintii soo hadhay gaalnimada la naalay la cadaabay bay ku hadhay iyadu oomayna raacin shaahid waxa weeyaan muslim iyo mumin waa kala yahay waa kala yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam sacad wuxuu yidhi mumin ha dhihin hebel waa mu'min ma dhihi kartid laakiin waxaad dhihi kartaa hebel waa muslim oo maxaad ku ogaatay inuu muslim yahay muslim waxaa la dhahaa arkaanuislaamka akhri inuu qofka shahaadateenka ku hadla salaada tukado soomo zakeeyo xajiyo hadihi arkaanulislaam waa ka muuqataa qofkii oo intiiba waa kale waaqirsan yahay oo ku dhawaaqaya laakiin qalbigiisa maxaa ku jira ma naqaano ila munaafiqiin baa jirtay nabiga la tukata la soonta xajka xataa aadi laakiin gaalo ah oo qalbiga gaalo ka ahoon diin iyo islaam midna ku qanacsanayn oo iska raacayo dadka marka nabiga cala salaam wuxuu yidhi awa musliman aw musliman ow amase musliman muslim weye ama muslim weeye dheh saddex jeer buu ku celceliyey qaala nabiga calayh salaam markaasuu u warramay sacad siismada xoolaha la bixinayo inaynan ahayn qofka wax la siiyey inuan jeclahay kaan ka tegayna aan necbay maaha innii la ucti rajula nin baan siini wa hayruhu midkaan ka tegaayo siinaynin yaa axabu ilaya aan ka jeclahay minhu kaan wax siinayo maxaan u siinayaa kan khashyata cabsi aan ka baqaayo an yukabba in la amhambooriyo lagu tuuro fi naari naarta calaa wajhi weji weji loogu tuuro in wejiweji loo hambooriyo oo naarta wejiweji loogu aan ka baqaya kan iimaankiisii islaamnimadiisa laguma qanacsan laguma kalsoona haddii wax la siin waayo xaggaasu u boodayo o dhanka kale ka soo jeesani dhinaca kale ayuu ka soo jeesani sidaasaan wax u siinayaa kan ka tagayase islaamnimadiisaan ku qanacsanahay iimaankiisaan ku qanacsanahay cabsi lagama qabo xoolaa la ii diiday inuu meelahaas istaago oo caytamo oo islaamka iyo diinta iyo islaamka wax ka sheego cabsi lagama qabo ka asaga wa fii xadiidi alxulwaaniy takraaru alqawli maratayni hadalkii oo la soo colceliya laba jeer baa ku sugan xasan alxulwaani xadiidkiisa araahu musliman muminan aw musliman muminan laba jeer buu ku celiya ayib qaala xadaanaa ibna abi cumara qaala xadaanaa sufyaan xaawa xadaaniihi isla xadiidkaasi zuhayr binu xarbin baa ii warramo ilayhi muslim qaala xadaanaa yacquub bin ibraahim bnu sacd qaala xadaanii ibnu akhii ibnu shihaab ibnu akhii ibnu shihaab moxamed bin cabdilaahi azuhri oo cabdullaahi binu muslim iyo moxamed bin muslim baa walaalo ahaa adeerkii buu ka waranayaa markaa ninkaa ibnu akhii ibnu shihaab la yidhaahdo moxamed bin cabdilaahi azuhriy xaawa xadaanaahu isxaaq bin ibraahim wcabd bnu xumaydin qaala ahbarana cabdالrazaq ibn hamaam ahbarana macmar kulhm can الzuhriyi bihada اlisnaad calى macna xadiidi saalixin can الzuhriy waxay iskugu imaadeen sanadku wuxuu ku wareegayaa ninka laha zuhri oo saalix ibnu kaysaan iyo ibnu akhi zuhri macmar ibnu raashid wagayrihim zuhri bay ka wada warinayaan qaala xadaana alxasan bnu cali اlxulwaani qaala xadaana yacquub bn ibraahim bnu sacdin الzuhri qaala xadaana abi ibraahim bnu sacd can saalix bni kaysaan can ismaaciil bni muxamed bni sacdin qaala wuxuu yidhi samictu muxamed binu sacad baan maqlo yuxadiu warramaya bihada alxadiid yacni xadiida zuhriyi aladii dakarnaa xadiidkii zuhrigaan soo sheegnay oo haddana zuhriyi waxaa ismutaabicinaya ismaaciil ninka la yihahdo faqaala fii xadiidihi fadaraba rasuulullah rasuulka ilaahi calayhi salaam markuu sacad ku celceliyo iyo nabi alla maxay uga tegaysaa ninkan waa mu'mine waa muslimdheh sidii lagu hayay ka hari waaye daraba rasuulu ullah nabigaa wuxuu ku dhuftay calayhi salaam biyadihi gacantiisii bayna cunuqii buu leeyahay dhuuntayda iyo luquntaydii iyo wakatifii garabkayga garabka iyo luqunta dhexdooda ayuu gacanta igaga dhuftay nabiga calayh salaam uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam akitaalan ay sacad akitaalan ma dagaal baa ay sacdun sacadow ha xoog miyaa ma dagaal baa inii la ucdi rajula hebel sii ha ka tegin baa u haysaaye khasab miyaa iyo dagaal nabiga calayh salaam wuxuu raadinaya fiirinayaa adduunyadan iyo xoolahan iyo qaybinteeda waxaa ka weyn uu nabigu wataa diintii qofkan iyo iimaankiisii buu nabigu wax ku maamulaya sal alla alay wasalam mu'allafat alquluub ayaa soo socota marka dadkaas weeyaanoo in iimaankooda lagu soo dumo islaamnimada la rabaa oo inaan gaaloobin diintaasuu nabiga calayh salaam maal gashanayaa oo uu maal gelinaya oo uu bixinaya si dadka muslimiinta ah islaamnimadooda u sii xoogaysato intii kalena haddee waa dad aan haddaynan shilin helin ay waxba aynan helin wax walbaba waxaa oga fiican iimaanka iyo islaamnimada iyo rumaynta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax walbaba waxay ka jecel yihiin nabiga calayh isalaatu wasalaam kuwaa marka waxaa ka daranka gaaloobaya baabun wuxuu ku saabsan yahay icdaa'i almu'allafati quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumaayo in la siiyo <clears throat> cala alislaami islaamnimadan lagu soo dumaayo in wax la siiyo wa tasaburi man dadna in maaragtay la sabirsiiyo qawiya iimaan dadkii iimaankooda uu xoogaystayna in la sabirsiiyo oo la yidhaahdo sidaasaa wax u bixinaye sabra dadka ayaga idinka waad ka fiican tihiin lamid ma tihiin in la yidhahdo la sabirsiiyo qaala xadaanii xarmala bnu yaxya tujayli ahbaranaa cabdullaahi bnu wahbin almasri qaala ahbaranii yuunus ibnu yaziidin can ibni shihaab azuhri qaala akhbaranii anas bnu malikin abu xamsata albasri radia allahu canhu anna unaasan dad min alansaari reer ansaareeda ansaaru rasuulillaah nimankii qiimaha badnaa ee ammaantooda qur-aanka lagu sheegay iimaan inay maaragtay ay ka wada dhigteen oy yani daartii iyo iimaankii baa laisku xidhay ah, tabawau daara waliimaan daara waliimaan waa nimanka ansaar wey ansaaru rasuulilaahi xoolahoodii iyo maalkoodii iyo dhulkoodii iyo beerahoodii yay ku soo dhoweeyeen dadkii muslimiinta ee soo qaxay ee diin la soo cararay ay soo dhoweeyeen oay dheheen wakaasa gala ah, markaasaa weliba meesha ay joogeen ee ay deganaayeen baa weliba madax iyo mas-uuliyiin iyo xilalkii oo dhanba xataa ay ogolaadeen in ayaga looga qofka mudan ee wadi kara ay oga tanaasulaan ansaaru rasuulillaahi dadkaas qaaluu waxay dhaheen yowma xunayn laakiin waa bini aadam oo bashar weeyaan odayaashii rugcadaagahaa iyo dadkii tarbiyada qaatay ee garanayay maqaasidu shareeca iyo ujeeddada nabiga iyo muraad illaahi wa rasuulihi garanayay dadka ayagu wax kasta oo nabiga uu tasarufo oo maamulo ayagu waa cala samci wa taaca way maqlayaanoo way adeecayaan waxay og yihiin cadaaladda nabiga calayhi salaam iyo xaqnimada nabiga dad laakiin aan aad usii sii tababarayn ama dhallinyaro markaa soo kacdaya yaa hadalla ka soo baxaya markuu nabiga wax qaybiyo kuwii baa laga hadli qaaluu waxay dhaheen ansaar yowma xunayn maalintii xunayn yowma xunayn waa maalin waaqaca ayaa dhacday xunayntu waa waadi niman la yidhaahdaa hawaasin ayaa deganaa nimankaa iyagu nabiga weerar ku qaaday sanadkii sideedaada hijrada markii maka nabiga gacanta uu ku dhigay bishii ramadaan oo maka ay gacanta soo gashay marka horena ay carabta inteeda kale ay dhihi jireen maxamed iyo qowskiisa aan isku dayno haddii ayaga ay raacaanna aan raacno haddii ayaguba diidaanna inagana xaggaasaan ka siinahay magaaladii maka mukarama aheed ee quraysh ay degeen haddii gacanta lagu dhigay dagaalla'aan isdhiibeen oo abeed ay dhaheen oo gacmaha taageen meeshii la rabay inay soo wada xaroodaan yay niman hawaasine iyo muxuu ahaa niman la yihahdo awdaas reer daa'if iyo hubarusi bay bilaabeen hubarusi ayay bilaabeen diyaargarow bay bilaabeen nin la yidhahda maalik bin cawf baa madax ka ahaa markaasuu weliba si xun oo qabiilkii uu ku jabiyey buu u oo tala xun buu bixiyey oo aan arki doonno wuxuu yidhi waxna yuuna meeshada kaga harin xoolaheenni raggeenni haweenkeenni carruurteenni goobta dagaalkaan wada tagno haniimadii muslimiintaay noqotay gacanta lagu dhigay nin la yidhaahdo marka dureed ibnu simma oday rugcadaa ahaa oo caqli badnaa yaa yar war waxaan tala ma aha war ka joog asagiina marka waa la maqli waayey haddii nabiga calayh salaam uu maqlay nimankaasaa is aruurinaya cadowgana intuuna is aruurinin oo xoogaysanin oo adiga ku soo weerarin inaad ka hortagtaa fiican oo difaaca waxaa ka fiican hujuumka qofka haddii hujuum iyo dagaal u qaado cadowgu waxaa inhisaam nafsi nafsiyan buu u urjabayaa oo wuxuu arkayaa dadkan soo weerartamaayo inay xoog leeyihiin xoog leeyihiin halkoodbuu nabiga calayh salaatu wasalaam ugu tagay maxaa yeele intay gaalo noqdeen ee haddana xarbiyiin noqdeen nabiga calayh salaam iyo islaamka kusoo duulaya markay rabaan inay kusoo weeraraan waa ka hortegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidan xoog leh oo toban iyo laba kun ah labaiyo toban kun ah yuu nabiga la baxay calayhi salaatu wasalaam tobankii uun marka horeba watay madiine kala yimid ee ka mid ah aws iyo khadraj iyo muhaajiriinta iyo saxaabo badan oo soo islaantay banu khifaar iyo kayrkood ayuu wataa nabiga calayh salaam laba kun oo reer maka ahaayoo markaasi gacanta intii lagu dhigay haddana layidhi xor baa tihiinna dhawcan ayagoo raalli ku ahay raaceen ciidanka waxay dheh waayna raacaynaa labiyo tobankaasuu nebigu watay sala allahu aleyh waaalih wasalam haddii markaa niman ciidanoo aad u tababaran oo cabsi iyo carara arrintaas ayn dhaqanba u ahayn bay ahaayeen laakiin taagtiiga ka xumaaday xoogow waxaana galay qaar ka mida ah, xoogow cujbi ah qur-aankaa ishaaray wayowma xunaynin ida acjabatkum wayowma xunaynin Ah, ilaahay muxuu yidhi ida acjabatkum karatukum falam tughni cankum shaya xoogow waxaa cajab geliyey oo iyagaa waxay yidhahdeen lan nuqlaba alyowm min qila yaraan aan yarnahay maantana nooga adkaan mahay ay dheheen annagoo kufaaru quraysh iyo nimankii xumsiyiin isku magacaabay ee yidhi annagaa carab oo dhanba xukunna gacantan haddaan ku dhignay wax dambe naga daba hadli waa kuwama acraabtan reer baadiyahan hawaasinada miya wax naga tari kara tanay dheheenoo xoogow saxaabadii isqaadqaad baa qaarkood galay arrinkaasna lama rabin ilaahayna wuxuu rabaa inuu muujiyo gargaarka iyo guusha xagg alle ka timaadaa wama nasru ilaa min cindi illaah nasriga iyo guusha xagg alle inay ka timaado ayuu ilaahay subxaana wa tacaala muujinayaayoo tiro yar oo maalintii beder saddex boqol iyo wax yar ah yaa waxay ka adkaatay kun ciidan ah oo quraysh ah oo abujahl uu hogaaminayo marka kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kahiiratan bay soo mareen tiradii badneed marka inay u maleeyaan in maadi iyo xisi iyo awood wax lagu helaayo guulshu waxay la socotaa gargaarka iyo nasrigu waxay ka socotaa xag allay ka socotaa subxaana wa tacaala dagaalkii oo marka si habqan ah ayay u galeen nimankana niman shiishka yaqaana oo toogta ku xeeldheereeya oo taagtiga dagaalka aad u yaqaana habaysan oo ayagoo dhanna maxastooda intay soo qaateen istimaata iyo inayna meeshaasi ku dhammaadaan mooyaane carar ka xarriman bay ahaayeen oo isdhaarsaday saxaabadii marka siay u qulqulayeen nabiga calayh salaam oon soo gaarin ee dhallinyaradii si maaratay degdega iyo dagaalka u galeen marka shiishkii baa lala wada helay leebtii baa lala dhacay saxaabadii marka hore sii socotay ayagoo didi ayay ku soo gadoomeenoo soo carareen nabiguna waa dabamaray calayhi salaatu wasalaam horey buu usii dhaqaaqay isagu ma cararin nabiga calayhi salaam xaashaahu daalika waa ka nasaahan yahay ajwadu nnaasi wa ashjacu nnaas sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu saaran yahay baqashiisii duldulaheed waxaa la socdaa adeerkii cabbaas iyo ina adeerkii abu sufyaan binu xaarif binu cabdimualib ayaa nabiga la socda oo midna hoggaanku wadaa baqasha midna kooruhu hayaa suuna nabiga oga dhicin calayhi salaatu wasalaam ciidankii hawaasina oo muslimiintii soo yarjabiyey buu nabigu sii dhexgalay asagoo weliba aan isqarinaynin oo ku dhawaaqaya wixii lagu yaqaanay oo dhan ay ku taqaaneen oo ah ina cabdimualib ina cabdulaahi looma aqoonin aabbihii isagoo calooshooyadii ku jira iyo aabbihii dhintay nin dhallinyara asagoo la aqoonin carabba ayna aqoonin ninka la yaqaana ee oo dhan ay taqaanee madaxda ka ahaa maka cabdmualib buu ahaa markaasuu wuxuu yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nabi baan ahay beenna ma sheegaayo ina cabdimualib baan ahay buu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam shajaacadiisa iyo geesinimadiisa ayayna halkaa tusaysaa kadib guushii iyo nasrigii baa gadaal ka yimid oo nabiga ilaahay uu baryey waa kii marka dhagaxa intuu qaaday ku daadiyey quruurxa ku daadiyey wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa carradii uu nabiga tuuray calayhi salaam uu ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa yuu gaaladii mid walbaba isha ka geliyey marka indhamaraamar bay galeen halkaasaa lagu habsaday oo dagaalkii oo rogaal celisa ayaa markaasi lagu qabtay guushii muslimiinta ilaahay baa siiyey qisadeedana qaar ka mida waaba inoo imaan doontaa insha allahu oo aad u dheer iyo wixii dhex maray saxaabadii qaarkood iyo gaalada ka mida ah abuqataada qisadiisa mashhuurkeeda cajiibkeed marka yooma xunayn haniimo fara badan baa marka la helay meel jiciraano la yidhaahdo oo carafo aan ka dheereen baa lagu qaybiyey haniimada lagu qaybsaday xoolihii ilan waa xalaaleh dagaal baa lagu qaaday cadow bay ahaayeen muslimiinta xoolahoodii iyo dhiiggoodii ayagoo bannaysteen ilaahayna way ku kufiyeen marka xoolahoodii ilahi baa u baneeyey way qaybsadeen marka qaybtaa ayada la qaybiyey bay saxaabada qaarkood xoogoo qubaxa ka qabeenoo ansaar baa xoogoo hadhadashay dhallinyaradii ayaa hadasha tiri seenuu noo qadiyey muhaajiriintii la socotay ma hadlaayaan way og yihiin nabiga calayhi salaam ansaaroo sacdaan ay ka mid yihiin sacad binu mucaad ama sacad binu cubaada dheh leannuu sacad binu mucaad istushhiday yowma axzaab ayuu shahiidaye radia allahu canhu darga waaweynaa saxaabada ahaa ansaar iyo muhaajiriinba iyagu waa og yihiin waa ku daba tukanaya nabiga ku qanacsan yihiin qaarkii hadlay buu nabiga calayh salaatu wasalaam uu tacliiqiye oo ka hadlay qaala ana annaasa min alansaar qaaluu waxay dhaheen yowma xunayn maalintii xunayn xiina goortii afaaa allahu ilaahay uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa min amwaali hawaasina xoolihii reer hawaasin maa afaa'a wuxuu u soo celiyey oo geel iyo ari iyo xoolo badan iyo lacag iyo dad iyo duunyaba ah gacanta ilaahay u soo geliy u soo celiyey fey baa la yidhaahdaayoo muslimiinta asal ayaa xaq u lahaa muslimiinta xaq u leh inay xoolaha iyo waxaasoo dhan muslimiinta oga xaqnimo badan gaalada marka qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khaalisatan yowma alqiyaama marka fatafiqa rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu gudagelay yucdii inuu siinayo xoolihii rijaalan rag min qurayshin reer quraysheeda ragga reer quraysheed waa kuwii maka hadda lagu soo islaamiyey ee islaamnimada ku cusbaa ee odayaasha u ahaa oo rabo nabigu haddii duqaydoodii xoolo badan intii la siiyo ay qancaan oo calankii ay la boodaan dadkii raciyadahana way raacayaan ujeeddada laga leeyahay dagaalka iyo jihaadkuna islaamka ha faafo unbay aheed ee wax kale may aheen xoole iyo wax dilid may aheene wasiilo wey waxaasoo kale qaayada loo jeedo diinta ha la galay aheyd ujeeddadaasuu nabigu u jeeda calayhi salaam markaa acdaa wuxuu siiyey yucdii rijaala min qurayshin almi'ata min alibil boqol geela hal nin baa waxaa loo dhiibay boqol neef oo geela le kaxayso waa hal nin ah fa qaaluu waxay ninkaa marka mucaarado iyo hadal iyo cuqdad iyo waxaasoo dhan way ka dhaqmaysaa fa qaaluu waxay dhaheen reer ansaareed baa hadlay marka dhallinyaradii yakfirullaahu lirasuuliillaah rasuulkii ilaahi allah u dembi dhaafo waa hadal fiican hadalku laakiin waxbaa ku qarsoon rasuulkii ilaahi allah u dembi dhaafo macnaheedu waxaa weeyaan nabiga waa il duufayoo suu wax u qaybiya annagana kuma qanacsanin bay ka dhigantah yucdihi qurayshan quraysh buu xoolo siinayaa nimankii shalay soo islaamay wayatrukunaa annagiina waa naga tegaaya intaa halgamayna wa suyuufunaa seefaha annagiina taqduru min dimaa'ihim dadkaa dhiiggooda ay ka daadanaysaa seeftaannadii wa kuwaasi weli dhiiggoodii kuwii qurayshtahayn islaamnimada xoog ku soo gelinay ee aan qabannay yay seeftaannada dhiig ka daadanaysaa xoolihiina ayagiiba ugu daroo siinaya nimankaan intaan la dagaalamayna haystay qaala anas bnu maalik wuxuu yidhi faxudita dalika rasuulu llahi sala allah alay wasalam warkaasaa nabiga loo sheegay min qowlihim hadalkaa ay ku hadleen baa nabiga la gaarsiiye oo layidhi nimankaasaa had hadlaya nabi allow haddii xoogow mucaarada ama muxuu ahaa hadal uu bilowda mujtamaca dhexdiisa in markaaba la gaaraa fiican oo aan la dhihin muxuu sheegi iyo muxuu yahay wuxuu ka badin waaya ha yeelo maxaa yeelay kacdoon inuu dhacaa dhici karta shacbiya dhibaataa imaan doonta burbur iyo khilaafaa imaan kara muslimiintii baaba niyad xumo ku dhici karta waxay la hadlaayaan ama ay dhaliilayaanna waa rasuulka ilaahay oo cadaaladaba iimaamka u ahaa hogaaminayay sala allah aleh waali wasalam marka in dadka ayaga kashfu shubahaat wa bayaan alxaqi waxa shubhada ay ismoodsiiyeen in loo caddeeyo oo la yidhahdo halkaas inaga jirtaa talada taasoo marka nabiga markiiba u degdegay fa arsala ila alansaar ansaar buu nabiga calayhi salaam dad u diro yidhi ansaaroo dhan ha soo aruurto meelaas iskugu imaato fa jamacahum wuxuu iskugu keenay fii qubbatin min adab teendho adiim iyo maqaar laga sameeyey ayuu ku soo aruuriyey oo iskugu imaadeen falama ijtamacuu markay soo kulmeen jaa'ahum rasuulu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u yimid faqaala wuxuu yidhi maa xadiiun muxuu yahay warar iyo sheeko balaqanii cankum xaggiina iga soo gaadhay muxuu yahay fatabayanuuna way ku jirtaa meesha oo wixii loo sheego ninka hoggaanka haya ama imaamka ama madaxda waa inuu caddaysto fa qaala wuxuu yidhi lahu fuqahaau lansaar ansaar fuqahadeedii iyo culummadeedii iyo dadkii oo waaweyne akhyaartaha waxay dhaheen amaa dawuu ra'yina kuwa annaga naga mid ahee eh, ra'yiga u saaxiibka ee caqliga leh odayaasha akhyaarta ah yaa rasuul allah falam yaquuluu kumaynan hadlin shayan wax xumaana annaga waana kan akhyaartaanadii iyo culimmadaanadii fuqahadaanadii waxba kumayna hadlin saad ku xukunto maanu aragnaa inay xaqa iyo cadaaladda iyo runta ay ku jirto wa ama unaasun dad minaa naga mida xadiiatun asnaanuhum da'doodu ay yar tahay niman dhallinyaro hadda soo kacay oon khalfiyaad lahayn ayaa qaaluu waxay dhaheen yakfirullaahu lirasuulihi ilaahay rasuulkiisa allah u dambi dhaafo yucdii quraysha quraysh buu wax siini wayatrukunaa annagiina waa naga tegi wa suyuufunaa seefaha annagina taqduru ay ka da'ayso min dimaa'ihim dhiigyaalkoodii qaar ayaga ka mida ah, waxaan dillay waxaan dhaawacnay xoogaan kusoo sundullayno islaamnimada intaa raggaan kula dagaalamayni buu xoolihii siiyey annagii halgamaynina waa naga leexday nimankaasaa iyagoonan xaqiiqada arrinta ogeyn sidaa ku hadlay fa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa marka u sheegay sababta ku kalliftay wuxuu yidhi fa innii uctii rijaalan rag baan xoolo siin xadiiii cahdin cahdigooda zamankoodu ku cusub yahay bikufrin gaalnimo gaalo ahaa ilan iimaanku hal mar uun qofka qanjaha ma wada gaadho ma buuxsamo marka waa hadday lugta soo geliyeen xoogowna weliba ku dambeeyaa ata'allafuhum waan ku soo dumayaa buu nabiga calayi salaam xoolahaasaan ku soo dumi maxaa yeelay ninka xoolo iyo wax la siiyo maxabbo iyo jeceel ayuu qofka asagaa u qabaayaa wixii markaa cadaawada hadda way ka baxaysaa warkii marka qofkaa uu wata ee wanaagsanaaye macaanaa way geli dhegtiisa oo wuu maqli laakiin qof cuqdad ay ku jirto wax kastoo macaanoo ku hadasha kaa dhegaysan mahayo marka ataalafuu maan kusoo dumayaa buu nabiga sala allah alay wasalam ee idinku afalaa tardawn miyayna raadi ku ahayn an yadhab annaasu dadku inay la tagaan bil amwaali xoolo geel iyo ari iyo inay dadka qaataan wa tarjicuuna aad la noqotaan ilaa rixaalikum guryihiinna iyo magaalada madiina birasuulillahi rasuulka ilahi sala allah alay wasalam rasuulku reer makuu ahaa qurashi buu ahaa konton iyo saddex sanuuna maka meel looga bixinoo joogi jiray dan iyo duruufbaa ka soo bixisay asagoo magaaladii makeed gacanta ay ku soo noqotay oo caasimad muslimiinta u noqotay muqadasa inuu weli idinkeena daba socdo oo madiine rabo inuu idin raaco miyayna raalli ku ahayn oo caasimadiinnii iyo magaaladiinnii horumarkeedii iyo sidii ay markas ogu ahayd islaamka iyo muslimiinta oo idil dhammaan halkaa ay ugu soo aruuraayeen nabi maxamedna maciinna uu yahay hor harta iniin fadhiyo miyayna ku qancaynin mise xoolo intaad qaadataan maad tuuladiin tuuladiina inay tuulo ku noqoto ah, wa tarjicuuna ilaa rixaalikum birasuuli illah bal labadaas isku miisaana fa wallahi baa ku dhaartay lamaa tanqalibuun waxaad la gadoomaysaan ama limaa tanqalibuuna bihi waxaad la gadoomaysaan aad qaadateen oo rasuulka ilaahay ah yaa khayrun ka khayr badan oo ka fiican mimaa yanqalibuuna bihi kuwan waxay la gadoomoona geelah geelan iyo xoolahan la siiyey ee waxba aan u taraynin aakhare ee laga yaaba inay dhibaato iyo duruuf dhibaato ay la u geyso iyo rasuulka ilaahay ood qaadeen qaadateen sala allah caleh wasalam rasuulka inaga fiican nabigana waxba kama qaadaninoo wixii o dhan intuu qaybiyey qaybiyey rasuulka calayh salaam yuu riti kuruskiisa wax yaroo timaa intuusaa uga qaadaybu wuxuu yidhi intaa igama soo gaarin buyu nabiga sala allah alay wasalam wixii xoolaha oo idilba hadihi hiy alcadaala runta waa taas nabiga calayh salaatu wasalaam asaga intuu xoolo ka tabcaday cadaalad baan samaynaya ma dhahayo ee waxba weeyaan anigaa ina midoowa kaas buyu nabiga sala allah alay wasalam haddana ina kiciya magaaladeennii baan ku wada noqonaynaaye faqaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuul allow haa oo waan ku qanacsannahay raalli baan ku nahay inaad adiga macaanaga tahay qad radiinaa raalli baan ku nahay qaala wuxuu nabigu wuxuu yidhi fa innakum idinku satajiduuna waxaad heli doontaan gadaashay waa aaya aayad iyo mucjizo wey satajiduuna aaharatan doorasho shadiidatan daran in waxaad lahaydeen dad kale la siiyo wixiiyo wax xigmadoo ku jirta aysan jirin oo qabyaalad cad ah yaad arki doontaan buu yidhi gadaasheeda xilligii bani umaya iyo wixii ka dambeeyey banu cabaas iyo um, boqorradii iyo madaxdii dambe wixii ku dhacay wey idinku magaalada madiina baan idinla joogaa oo idinkoo baahan oo baadi ah oo haddana kala baayoksanoo kala tagsan sababtay ilaahay uu barwaaqe iyo nicmo iyo midnimo inugu siiyey intaasoo qaniimana way heleen oo khaybar bay qaybsadeen oo fadag iyo banu nadiir feygeedii bay wax ka heleen oo intaasoo nicmaa ah oo haniima iyo xoole heleen oo magaaladoodii baa barwaaqaya caasimad u noqotay laakiin xaqiiqo waxaa ah waxa hadda aad tuhmaysaan oo run aad imaan doonta buyuu nabig alai slam dadka inaga dambeeya lagu samayn doonaan fasbiruu sabra buu nabigu alayh salaam xataa talqa allaha ilaa ilaahay kala kulantaan iyo warasuulahu rasuulkiisa fa innii cala alxawdi darkaana inoo ballanahoon inii taagnahay buu nabi sala allah alay wasalam qaaluu waxay dhaheen sanasbiru waan sabraynaa way dhaheen laakiin qaarkood wuxuu leeya anas binu maalik mayna sabrin qaar baa sabri waayey markay dhacday arrintaasi dambe ee nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka nabiga calayhi salaam iyo xigmadiisa iyo siduu u maamuli jiray umuuraha oo qof walbaba mansiladiisa iyo martabadiisa uu u gaadhsi u marin jiray iyo wixii qayb ah xag alle iyo amar alle umu wax ku qaybin jiray cadaaladdana nabiga calayhi salaam caan buu ku ahaa xadaanaa xasan alxulwaani wacabdu bnu xumaydin qaala xadaanaa yacquub huwa bnu ibraahim bnu sacd qaala xadaanaa abi can saalix can ibni shihaab qaala xadaanii anas bnu malik annahu qaal lama afaa allahu calaa rasuulih ilaahay rasuulkiisa markuu u soo celiyey maa afaa wuxuu u soo celiyo min amwaali hawaasina xoolihii faraha badnaa ee geel iyo cari iyo lacag ahaa ee hawaasin laga qabtay ayuu qaybiyey waqhtasa alxadiida bimilihi hayra annahu qaal qaala anas baa wuxuu yidhi falam nasbir sabra soomuri nabiga calayhi salaam mayna sabrin buu lehay anas oo markii dambe waxyaalihii dambe dhacay ee nabiga uu ka digay oo uu yidhi waa imaan doontaa cadaalad darra ayna qabsan doonta dhab ah ee ku sabra mayna ku sabrin buu lehay faqaala faama unaasun xadiiatu asnaanuhum riwaayada soo marray wey dad oo da'dooda ay yar tahay ayaa hadlay waxadaanii suhayr bnu xarbi qaala xadaana yacquub bn ibraahim qaal xadaana ibna akhi ibnu shihaab can camihi adeerkii waad ogaatay marka ibna akhi ibnu shihaab ibnu shihaab wiilkii adeerka uu ahaa can ammihi adeerkiisa oo ibnu shihaabka laftigiisa zuhri ah moxamed bnu muslim qaala axbaranii anas bnu malikin wasaqa alxadiida bimilihi ila anahu qaala anas baa wuxuu yidhi qaaluu nasbiru waan sabraynaa bay dhaheen ka riwaayatu yuunus can zuhri laakiin mayna sabrin qaala xadaanaa moxamed ibn muana alcanazi abu muusa wbashaar moxamed qaala ibn muana xadaanaa moxamed bnu jacfar aqbarana shucba samictu qataada yuxadiu can anas bn malik allahu canhu qaal jamaca rasuulu allah rasuulka ilaahay baa wuxuu soo aruuriyey calayhi salaam soo kulmiyey alansaar ansaar buu yidhi iskugu imaada berso iyo fadhi iyo kulan ijtimaac faqaala wuxuu yidhi afiikum ma inugu jiraa markuu u yimid ayagoo meesha ku aruursan ayuu wuxuu ku yihi afiikum axadun qof ma inugu jiraa min hayrikum idinkaan ahayn oo wixii markii shir laga rabo oo shirku uu yahay shir khaas ah dad kale inay soo dhex galaan lama rabo dadka kalena in la iska ogaado weeyaan si aynan hadhow wararkii ayna maxmal iyo waddo aan loo baahnayn aynan u marinin afiikum axadun min hayrikum qof aan idinka ahayn ma inugu jiraa faqaaluu waxay dhaheen laa maya ilaa ibnu ukhtin lana gabadh aan dhallay wiilkeed mooyeen ibnu ukhtin lana gabadhaan walaalo nahay ama gabadh annaga reer ansaareeda wiilay dhashay oo cid kale ka soo jeedo oon abti u nahay unbaa lagu jira faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi inna ibna ukhti lqawmi qoom gabadhood wiilkee ay dhashay ee abtiga u yihiin minhum qoomkaa reeabtigii buu ka mid yahay saasuu nabig sala alla alay slam reeabtigii buu ka mid yahay oo inaad reeabtigaa sidaad ree adeerka aad sirtooda u ilaalini ood garab iyo gaashaan ugu tahay eed u jeceshaad u xidhiidhini reeabtigaana inaad u xidhiidhisaa la rabaa inaad abti iyo adeer aad kala fadlisoood u kala hiiliso caqli iyo mantiq midna ma aha saas darteed bu nabig wuxuu yidhi calayh salaam ibna ukhtilqawmi hum minhum ayuu ka mid yahay faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi ina qurayshan reer quraysheed ilan ajendaha ama shirka wuxuu ku saabsan yahay iyo kulanka nabiga uu iskugu yeedhay sheegashadii qaarkood ay sheegteen oo dheheen xoolaha maxaa nimanka loo siiyey annagii intaa halgamayayno noo qadiyey wuxuu yidhi ina qurayshan qurayshtan xoolaha siiyey xadiidu cahdin cahdigoodu ku cusub yaha bijahiliyatin jaahiliya idinku jaahilnimadu waa ka baxdeen oo siddeed sano ayuu nabigeena dhex joogay calayhi salaatu wasalaam wa casabiyatin casabiye iyo qabiilqabiil ayayna ku dagaalamayeen ay ka dambeeyeen wa innii aradtu waxaan damcay an ajburahum in ajburahum inaan kabo riwaayo kale waa musiiba maynii qoraysaa waa musiiba musiibana way ku dhacday oo intaasay dagaal ku jireen oo hadba meeshay waxay isku dagaalaan bay ku jabaayeen bader bay jabeen oo uxud bay jabeenoo waxba qaadi waaye ayagoon shirin ka qaadeen madiine ay noqdeen oo axzaabba ayagoon koob biyaa cabbin bay ka dareereenoo dabeel lagu sii daayoo indhaha laga carreeyey oo intaasoo qaniimo idinkii aad aruursanayseen bay ayagu halkaa ku oodanaayeen oo weliba shaam iyo yaman baa jidgooyo intii loo istaagay ayaa kii waxaan waa ka dhacay oy cabsadeen way danta ku khasabtay toban sano heshiisa inay galaan musiibaa ku habsatay nimankan wa innii aradtu waxaan damcay an adburahum inaan kabo wa ata'allafahum aan soo dumaan damcay buu yidhi oo xoolaha iyo waxa aan siinaayo ay hadda muslimiinta ku darmadaan oo ay ku dhagaan diinta waana sidii dhacday nabiga laba sano kadib markii maka la qabtay laba sano kadib waa kii dhintay rasuulka sala allah alay wasalam sanadkii siddeedaad bay ahayd waxay islaameen laba sano kadibba nabiga alai salaam waa kii la oofsaday miyay gaaloobeen maya dadkii gaaloobay ee diinta ka baxay kumayna jirin sahal binu sacad ninkii la dhihi jiray suhayl binu camar ayaa ka dhex istaagay oo yidhi walaa takuunu awala kaafirin bihi qurayshay dadka ugu dambeeyey baa tin islaamnimada dadka ugu gaalo ugu horgaalooba ha noqonina marka magaalooyinkii sugnaaday bay ka mid ahaayeen macaamiladii wanaagsaneed iyo nabiga calayhi salaam kuwii uu intaa la dagaalamayay markuu gacanta ku dhigay waa kii yidhi antumu tulaqaa ayaa tihin laa tasriiba calaykum ulyowm iyuu soo qaatay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalihii siduu ku yidhi marka tiibaa qalbigooda ka hali weyday iimaankii baa si fiican u galay shakigiiyo waswaaskii baa ka baxay ata'aallafahum waan soo dumayaa nimankan ad arkaysaan amaa tardaw miyayna raalli ku ahayn an yarjica annaasu dadku inuu la laabto bidunya adduunyo in adduunyo la qaato oo laqaybsado wa tarjicuuna idinkana aad la noqotaan birasuulillaahi nabiga calayhi salaam ilaa buyuutikum guryihiin saddex boqol iyo ama afar boqoloo kilomitr wax ku dhow inaan dib haddana u laabto anoo maka gacanta lagu dhigay oo magaalada ku dhashaya qaaluu waxay dhaheen low salaka annaasu hadalkiibuu nabiga sii wadaa sala allah alayi waslam qiimaha badnaa low salaka annaas dadko idil hadday wada qaadaan waadiyan tog dadku hadday tog ama waadi ay ku qulqulaan wasalaka alansaar ansaaroo idinkaana ay qaadaan shicban gol meel yaroo gol oo cabiidi ah ay iyagu ansaarna ay ku qulqusho oo la kala baxo la salagtu waxaan qaadi lahaa shicba alansaar ansaar gosheedaan qaadi lahaa buu nabiga sala allah alay wasalam labada buurood meesha iska qabtaan yaa shicba la dhaha gosha halkaas ansaar baan raaci lahaa buyidhi dadka hadday kala meedhmaan ummadda kale dhan ay halkaa ku qulqusho ansaaran baan iga raaci lahaa buyidhi sala allah alay wasalam saasaan maxabbo iyo jeceyl iyo abaal inigu hayaa inii jeclaho maxyaaya wamamaati almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatukum wamamati mawtukum wey wamamaati mamaatukum ow kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam yacni haddaan noolahay idinkaa igu dhex jiri haddaan dhintana idinka unbaa ligu dhex abaali buy rasulka sal ly slam waa sidii noqotay qaala xadaanaa muxamed ibnu waliid qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu can abi tayaax yaziid bnu xumayd qaala samictu anas bnu maalik baan maqlo qaala yidhi lamaa futixat makatu maka almukarama markii la furtay oo gacanta muslimiinta ku soo noqotay qasama alqanaa'ima haniimadii buu qaybiyey fii qurayshin buu u haniimadaa ma ti makaa maya ti maka maaha ee waxaa laga wadaa maka haddii la furtay oo hawaasin la aaday oo haniimo laga soo helay haniimadii nimankii la socday reer maka ah ee shalay la islaamiyey ayuu u qaybiyey nabiga calayhi salaam faqaalat ilansaar ansaar baa waxay tihi ayagoo dhan maaha qaar ka mida ah dhallinyaradii ina haada lahuwa alcajab bay dheheen walle arrinta waa la yaab ina haadaa dhaqankan iyo muxuuha qaabkan lahuwa alcajabu yaab wey ina suyuufanaa waxa yaab ka keenay waxaa weeyay dheheen ina suyuufanaa taqduru seefaha annaga waxay ka da'aysaa min dimaa'ihim kufaaru quraysh dhiiggoodii wa ina khanaa'imanaa xoolaha annaga aan xoog ku qabannayna turaddu calayhim ayagiiba haddana lagu celinaya annagana dagaalkii iyo intaasoo dhibaan soo marray oo seefaha anaga dhiiggoodii buu ka socdaa xoolihii qaniimana ayagaa la sinaya muuqaalkaa kore umaa u muuqatay fabalaqa dalika rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii gaadhay fajamacahu markaasuu soo kulmiye oo keenay si shubahaadkaasi dhallinyarada ay bilaabeen saamaynay mujtamac o dhan ugu yeelanin oo dirba uu u gaadho maxaa yeelay khatar bay gelayaan laa tucinuu calaa shaydaan oo kale weeyaano inuu shaydaan ka soo riduu rabaa nabigu fa qaala wuxuu yidhi ma aladii balaqanii muxuu yahay waxay iga soo cankum xaggiinna afkiina ku qirta ku sheega qaaluu waxay dhaheen huwa aladii balaqaka waxa ku soo gaadhay way waxa saxda ah wuu jiraa warkaa nabi allow ee ku soo gaadhay inay dheheen warkaas arrinta waa la yaab annagii baa saana noo yeelaya kada wa kaanuu waxay ahaayeen ansaar laa yukdibuuna kuwaan been sheegin miinsacajii bay dhahayeen wax kasta oo khalad iyo ilduuf ay sameeyaan markii lagu qabsado waa run bay dhihi jireen been iyo isdabamarin iyo ma aha iyo mayna dhihi jirin difac mayna geli jirin qaala nabiga calayi salam wuxuu yidhi amaa tardoon miyayna raalli ku ahayn oo yna ku qanacsaneen an yarjica annaasu dadku inay la laabtaan bidunyaa adduunyo ilaa buyuutin guryahooda watarjicuuna birasuuli illaahi rasuulka ilahi aad la laabataan sala allahu alay ali wasalam ilaa buyuutikum guryihiina adduun danka male nabiga calayi salaam diintaasa wax walba kala weyn oo qiimo iyo sharaf la joogta ayadaa unbu difaacaya oo nafya maalba lagu bixinaya idinka nabigi ilahay inaad qaadataan adduunyadan aan qiimaha lahaynna kuwa ay qaataan low salaka naasu dadku hadday qaadi lahaayeen waadiyan tog ow shicban gol wasalakat ilansaaru ansaarra ay qaado waadiyan tog ow shicban gol ay qaado la waadiya lansaari ansaar toga ay ku qulqulshay aw shicban ansaar baan anaan raaci lahaa wiy rasuulka calayh isalaatu wasalaam heerkaasaan gaarsiisnahay hamoodina inaan meel kale inaga aaday xadaana maxamed bn muhana waibraahim bn moxamed bn carcara yaziidu axaduhum midkood wuxuu ziyaadinaya xadiidka cala alaakhari midka kale alxarfa xaraf bacda alxarfi xaraf kadib ayuu ziyaadinaya oo yacnii bacda alfaad bay isku khilaafsan yihiin wey alfaadda qaar iyay qaarkood ziyaado la imaadeen qaala waxay dhaheen xadaanaa mucaad binu mucaad ibnu hishaam adistiwaay xadaanaa ibnu cawn muxamed binu cawn ah, ibnu cawn mise cabdullaahi binu cawn buu ahaa ibnu cawn cabdullaahi binu cawn ibnu ardabaan ibnu cawn cabdullahi ibnu cawn ibnu ardabaan can hishaam bni zayd ibni anasin can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal lama kaana yowmu xunayn maalintii xunayn markay ahayd waaqicadii weyneeda dhacday aqbalad hawaasinu niman reer hawaasine iyo waqadafaanu qadafaan waxay soo qaabileen inay ka hor tagaan nabiga iyo ciidankiisii sala allah alay slam saxaabadii bidaraarihim haddana caqligaabnimadooda fiiri bidaraarihim carruurtoodii haweenkoodii iyo wa nacamihim xoolahoodiiba ay goobtii dagaalka keeneen saan loo cararinba ah, ma xoolahaadii iyo xaruurtaadii iyo maxastaadii aad ka carari goobtii dagaalkay soo tuureen safsaf baa laga soo dhigay ciidankiina safka hor u yahay intii ka dambaysay xoolihii waxaa tooda tuureen haweenkii iyo carruurtii wa maca sala allah aleh wasalam yowmaidin casharatu aalaaf toban kun buu nabiga wataa calayh salaam oo madiine ka soo raacay waa saxaaba wa macahumu waxaa la socdoo kale kuwii ulaqada la dhihi jiray kuwii la sii daayey markii maka la qabtay kuwii labada kun ahaa ee la yidhi xorbaatihinna ciidankii bay soo raaceen waa labaiyo toban kun markaa fa adbaruu canhu adbaruu way jeedsadeen canhu nabiga calayhi salaam haddii babaadii horaba dagaalkii la bilaabay niman feetamayo oo ordaayo o le wax maanta ina hor istaagi kara ma leh oo intii jiribka loo dhigay shiishka lagu qabtay leebtii lagu rashqiyey carar ay soo carareen marka hore soo jabay xataa baqiya waxdah nabiga keligii baa soo haray sala allah alay wasalam qaala fanaadaa yowmaidin nidaaciin nabiga laba dhawaaq buu dhawaaqay lam yakhlid uuna ku darin baynahumaa dhexdooda shayan wax kale laba dhawaaq oo hadal u dhexeeya uusan jirin oo kolla midig uu u dhawaaqay kolla bidix uu dhawaaqay ka dhawaaqay xaggaa uu u dhawaaqay midig wixii ka jiray kolla kuwii bidix ka jira oo ansaar ku saabsan ayuu nabiga dhawaaqay oo uu yidhi waa kane faltafata can yamiinih oo ku fasiraya lam yakhlid baynahumaa shayan labadaas waxay yihiin qaala faltafata can yamiinihi midig intuu fiiriyey oo milixsaday buu faqaala yidhi yaa macshar alansaar ansaaray edeelkiin faqaaluu waxay dhaheen labayka yaa rasuul allah ku waajibni rasuul allow abshir bishaarayso naxnu macaka macaadaan nahay marka hore la carar laakiin dhawaaqii nabiga ku soo noqdeen waa ka lahaa saxaabiga kaana cadfatuhum cadfata albaqari fii awlaadiha neef la ahoo ilmihiisii ku soo weeraxay yaad moodaa markuu nabiga u dhawaaqay markiiba ayagoo didi bay kusoo nabiga garab istaageen waa la soo noqday qaala uma iltafata can yasaarihi bidix buu haddana nabigu saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi yaa macshar alansaar ansaarey qaaluu waxay dhaheen labayka yaa rasuul allah ku ajibna waana kan abshir bishaaraysta naxnu macaka macaadaan nahay cabbaasoo cod dheeraana waa u sheegay oo wuxuu yidhi adna sii lali codka oo waa qayliyey qaala wuxuu nabigu yidhi wahuwa calaa baqlatin baydaa isagoo saaran baqashiisii caddeed ee duldul la dhihi jiray ayuu nabigu fanasala intuu ka degay faqaala wuxuu yidhi ana cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay baan ahay rasuulkiisana waan ahay waxaa diidantiinna middaa weeye inaan cabdullaahi ahay addoon ilaahay oon alla caabudo keligiis addoon aan ahay oonan ilaahnimo sheeganaynin rasuulla aan ahay alla uu soo diray magaciisana waa sheegay ana nabiyu laa kadib ana bna cabdimucdalib fanhazama almushrikuun mushrikiintii baa jabay waa goorma markuu carrada intuu nabiga qaaday uu xaggooda u sayday oo carradii ilaahay uu firdhiyey oo ilaahay uu yidhi waxaad adiga tuurtay meel lama gaadheene ilaahay baa sii tuuray oo badiyey oo indhaha ka geliyey sanka intay marka indhaha carrada ka maraamaraayeen baa yaa loogu tegay oy jabeen deenna dagaalkii baa aad u kululaaday intuu nabigu saa u fiiriyey wuxuu yidhi alaana xiina xamiyat alwatiis ah. marka dagaalkii kadib wuxuu bilaabay inay jabkoodii inan idar qaala wahuwa calى baqlati bayda fanazla faqala ana cabdاllah warasulu fanhazb اlmushrikuuna waasaaba rasuulu lahi sala اlah alيه waslam hanaa'ima kafiira haniimo aad u fara badan xoolo fara badan buu nabigu oo dad iyo xoolo leh ayuu gacanta ku soo dhigay faqasama fi lmuhaajiriin muhaajiriin buu u qaybiyey waulaqaana waa u qaybiyey dulaqadii walam yucdi ilansaara shayan marka muhaajiriinta waxbuu ka siiyey sida xadiidka hadda ka muuqata waulaqaa oon dal iyo deegaad midna lahayn waulaqaana waa siiyey walam yucdi ansaara shaya ansaar waxba ma siinin nabiga sala allah alay wasalam faqaalat ilansaar baa waxay tiri idaa kaanat ishiddatu dhibaato markay taagan tahay fa naxnu annagaa nudcaa nanoo yeeri yaa macshar alansaar ey baa la dhihi wa tucdaa laqhanaa'imu haniimadana waxaa la siini markii xoola la helo hayrana annaga hayrkaanno sayna ugu qabsatay arrintaa ayada ah. fa balaqahu dalika warkii baa nabiga gaadhay calayhi salaam fajamacahum fii qubatin meel buu iskugu keenay faqaala wuxuu yihi yaa macshar alansaar ansaaray maa xadiiun muxuu yaha balaqanii cankum xaggayna iga soo gaadhay fasakatuu way aamuseen nabigaa weydiiye wuxuu waxa iga soo kiigaahay xaggiinna bal muxuu yahay maanaa iga shakisantihiin cadaaladayda miyaad dhaliilaysaan dad maahan oo fuqara oo gacan waxba ku haynin dad muslimiinoo hadda soo islaamay islaamnimadoodana ay iimaankooda xoog uuna yeelanin haddaan wax siiyey ma lamid baa tihiin fasakatuu way aamuseen faqaaluu yaa macshar alansaar amaa tardoona miyayna raalli ku ahayn an yadhab annaasu bidunya adduunya inay qaataan watadhabuuna bimuxamedin aad kaxaysataan ood qaadataan taxuzuuna idinka u gelbinaya ilaa buyuutikum guryihiin idinkoo guryihiin u gelbinaya inaad nabi maxamed qaadataan sala alla alay slam miyayna ku qanacsanayn qaaluu balaa yaa rasuul allah radiina raalli baan ku nahay oo haddii xoole iyo adduun iyo waxa loo jeedo nabiga calayh salaam gacanta ku hayay waxba kamauna qaadanin ujeedadiisa marka xoolo siin ma ahee iimaanka iyo islaamnimada iyo xoojinta unbuu u jeeday sala allah alay wasalam iyo sida loo baahanya iyo xaajada iyo baahida tanuu ka duulayaa qaala jihaadkuna ilahay dartii baad u jihaadeenoo aakhare iyo ajir baad ku raadinayseen xoolo idagama ahayn marka horeba qaala faqaala wuxuu yidhi nabiga calayi salaam low salaka annaasu waadiya dadku hadday waadi qaadaan wasalakat ilansaaru shicba ansaarna ay waddo ku qulqusho shicbi iyo meel gol ah la waxaan qabsan lahaa oo raaci lahaa shicba alansaar ansaar gosheeda qaala hishaam faqultu waxaan idhi yaa abaa xamza anta adiga miyaa shaahidun ahaa mid xaadir ah daalika qisadaa goobjoog meedu ahayd anasow qaala wuxuu yidhi waina aqiibu canhu xaggeen oga maqnaan khadinkii nabigaaban ahay safar iyo xadarba nabiga kawuna hari jirin anas bnu malik radi allahu canhu sanadkaana siddeed iyo toban sanuu maraya cumrigiisa siddeed toban jir wey ilan toban sanuuna jiray markuu nabiga madiine lagu keenay oo khadim uu bilaabay siddeed sanuu nabiga la joogaa sanadkii siddeedaad wey wax maka la furtay oo nabiga siddeed sano kadib buu maka qabtay siddeed toban jir wey marka xilligii la baxaya dagaalkii la galayana waa gaadhay oo qaangaar wey cubayd cubaydاllahi bn mucaad waxamid bn cumar wmuxamed bn cabdilaclى qaala bn mucaad wuxuu yihi xadaana muctamir bn sulayman bn darkhana taymi can abiihi aabihiisa sulaymaan bn darkhana qaala wuxuu yihi xadaanii sumayt can anas bn malikin radi allahu canhu qaal iftataxnaa makata magaaladii maka ayaan furannay uma inaa annagu markaan maka qabannay yaa nabiga la yidhi carabtii kale ee baadiyaha ahaa yaa is aruursanayo dagaal bay soo wadaan waa ka hortegey uma inaa qazawnaa xunaynan xunayn baan ku duullay fajaa jaa'a lmushrikuuna mushrikiintii reer hawaazine iyo qadafaan ayaa yimid biaxsani sufuufin ra'aytu sufuuf aan arko sufuufta ugu quruxsanayd ugu fiicneed ayay kusoo safteen yacni taatiiga ima dagaalka qaabka ay usoo isku diyaariyeen aad buu cajiib u ahaa qaala fa sufat ilkhaylu fardihiiba horta la safay wixii fardooley ahayd baa safka hore la geeyey uma sufat ilmuqaatila ciidankii afadkarigahaa ee gacanta lugta ku dagaalamayabaa haddana la safay uma sufat innisaa haweenkiibaa haddana la safay min waraa'i daalika ragga gadaashiisa uma sufat ilghanam arigiiba ayaa la safay uma sufat ilnacami xoolihii kale geeli ayaa haddana gadaasha dambe la tuuray meel loo carari ma jirto sidan ku dalagaleen oo mararka qaar saasay isku dhaarsan jireen mar waxay samayn jireenba inay isxidhaan ayagoo dhan ba isxidhaan qaswatu daatu salaasil dhammaantood silsilad bay isku xidheen isku xidhanaysaan loo cararinba halkaa nin walbao jinibka ha dhigtaa layidhi qaala wuxuu yidhi wanaxnu bashar annagana waxaan nahay dad kaiirun fara badan oo qad balaqnaa waxaan gaarnay sittata aalaaf lix kun baan gaarnay wahmi baa ku sugan xadiidkan toban iyo laba kun bay ahaayeen cala taxqiiq sida xadiidka ku soo aroortay siyaadadaasaana yaa xoog badan oo fiqa ah siyaadatu fiqa maqbuula marka lix may aheene lixdaa iyaga ah lix kale ku dar labiyo toban kun bay ahaayeen wacalaa mujinati khaylina fardahaanaga ciidankii watay fardahana mujinata khaylina ay katiibatu khaylina ciidankii fardooleydaheed khaalid binu weliid baa madax ka ah calaa mujinati khaylina waxaa madax u ah khaalid binu weliid oo ciidanka waxaa loo qaybiyaa maymana iyo maysara iyo qalb iyo saaqa iyo muqdama muqadima yaa loo qaybiyaa ilaa shan baa loo qaybiyaa ayib marka ciidanka midigta ahee fardooleyda waxaa madax ka ah hogaaminaya khaalid bin waliid radia allahu canhu sayfullahi almasluul qaala fajacalat khayluna fardaha anagii oo waxaan aragnay talwii soo gadoomay khalfa duhuurinaa dhabarkaanaga gadaashiisa u shalwaday markii fardihii ay dagaalka bilaabeen moos laga horgeeyey leebti laga horgeeyey ayagoo shalwada oo dadaal u soo cararayba baan hal mar unbay soo jeedsadeen meel tog ah intii loo galay yaa hal mar ah cayrka looga dhigay leebti marka fardiya waxaan arnay gadaashaanada noo sii dhaafayba falam nalbad haddii ciidankii dabaabaadka watay ee fardaha watay aan aragnay oo meeshii soo banneeyey lam nalbad maana nagaanin annagina an inkashafat khayluna fardaha annaga hadday faydantay annagina waan soo cararnay ama falam nalbad an inkashafat khayluna fardaha annagii markiiba inay faydanto oo cararto wax yar mayna soo joogin wa farat ilacraabu acraabtina way carareen iyo waman naclamu min annaas dadka qaar oon ognahay saasuu leeyahay wixii oo markaan maka iyo duleedkeeda soo raacay iyo dadka qaar oon ognahay waxaan soo marray nabiga mooye wax kaloo ku soo haray inuusan jirin iyo labadii nin ay faras baqasha nabiga la waday calayh isalaatu wasalaam inta kale waa waa soo cararay wuxuuna ahaa dee carar diraari ah si kada ah umay saxaabadii leeb un yaa lagu bilaabay marka waa isxajin waayeen waa bashar kadib laakiin markiiba waa soo xanaanteen nabigu uu yeedhay waa soo laabteen dagaalkii meeshii bay kasii bilaabeen guushina waa heleen qaala fanaadaa rasuulullah nabigaa dhawaaqay calayh salaam yaa lalmuhaajiriin yaa lalmuhaajiriin buu yidhi marka hore muhaajiriinay muhaajiriinay uma qaala yaa lalansaar yaa lalansaar markii dambe habarwacadku habarwacadku wuxuu ku dambeeyey oo iskugu imaaday yaa lalansaar yaa lalansaar yaa lagu dhawaaqay qaala wuxuu yidhi qaala anas baa wuxuu yidhi haadaa xadiiu cimiyatin kan waa xadiid cimiya loo nisbeeyey adeero adeeradii buu ka wariyey oo qisada u faahfaahiyey oo ansaar ah maa aataynaahum oomaanan imaanin xataa ahzamahum ullah qaala qulnaa waxaan idhi labayka yaa rasuul allah rasuul allah waan ku ajiibnay marka ansaar ugu dhawaaqay qaala fataqadama rasuulullah nabigaa horay maray calayhi salaam dagaalka qaala fa ayawmullaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi anas maa aataynaahum nimankii reer hawaasira noqodkaa soo noqonnayba maanan soo gaarin xataa hazamahum ullahu ilaah ilaah ka jabiyey dagaal annaga aan la dagaalamnay kumayna jabine ilaahay baa jabiyey oo markuu nabiga carradii tuurayba ilaahay baa iyaga rucbi ku riday oo indhihii carradii ka galeen jab baa ku dhacay qaala faqabadnaa dalika almaal xoolaha faraha badan baan gacanta ku dhignay geel iyo ari iyo dadba leh uma intalaqnaa ila taa'if dadku xoolay noqdeenoo haweenkiiiyo carruurtii o dhan baa haniimay noqdeen oo waa la qaybsaday kadib baa loo celiyey haweenkii carruurtii xoolihiina waxaa layidhi idinkaa ka daahay mar dambe oo muslimiin baa nahay ay dhaheen xoolihii waa la qaybsadeen waxaa layidhi dadka un kaxays uma intalaqnaa ilaa daa'if markii hawaasin gacanta lagu dhigay oo jab ku gaaray furuulkoodii firradkoodii qaarna waxay ahaadeen awdaas qaarna waxay isku shubeen nimankii haqiifiyiintaha ah, banu thaqiif oo daa'if degan ayay isku shubeen weliba odaygoodii maalik binu cawf ahaa ee hogaamiyaha reer hawaasinaha wuxuu isku dhiibay reer daa'ifoo halkaasuu galay reer daaifna way soo dhaweeyeen waxay dhaheen dagaal baan ka xignaa waan dagaalamaynaa waan ku difaacaynaa bay dhaheen xisnigii bay adkaysteen markaasaa nabiga calayh salaam xaggoodi haddana daa'if baa la aaday faxaasarnaahum arbaciina leyla afartan habeen baan go'doominnay daa'if oon isweerka ka haynay uma ayaguna raashin iyo biyo ku filan bay haysteen dagaalkiina way wadeen saxaabadii bay halka ka soo tuurayaanoo dhaawac badan iyo dhimashona way dhacdeen dhowr iyo toban saxaabaa ayaa meeshaa ku shahiiday waa la geli waayey afartan beri kadib buu nabigu yidhi waan iskaga tegaynaa kuwan waan iskaga tegaynaa waa laga soo tegey ilahay buu badya wuxuu ilah soo hanuuni iyagoo socdoo muslimiin ay u imaadeen nabiga sala allah alay slam kadibna uma rajacnaa ilaa makata makaan ku noqonnay fanazalnaa waxaan degnay meel jiciraano la yidhaahdo qaala fajacala rasuulu llahi sal slam yucdi rajula almia raggii meesha joogay muhaajiriintii iyo mu'alafatulquluubkii boqol boqol geela yacni xoolaha meesha maalinta laga helay wax la tirin kara maaha hal ninbaa boqol geela la siin min alibil intaasoo nin ah uma dakara baaqi alxadiid kanaxwi xadiidi qataada wa abitayah wa hishaam bnu zayd lacagtii baa intaa dheer arigii baa dheer qaala xadaanaa moxamed bin abi cumar almakiyu qaala xadaanaa sufyaan can cumar bni saciid bni masruuqin can abiihi abiihi oo saciid bn masruuqa abu sufyaan can cabaayata bn rifaacata can raafic bni khadiijin radia allahu canhu qaal acdaa rasuulu ullah nabiga calayh salaam wuxuu siiyey abaa sufyaan ibnu xarb abuu sufyaan sakhr bnu xarb alamawi wuxuu siiyey wa safwaan ibnu umayata isaguna ibnu aljumaxi waxuyeynata binu xisni alfazaari walaqrac binu xaabis atamiimi odayaashaasi intaba qabaa'il bay madax u yihiin oo hogaamiye u yihiin kulla insaanin qof kastaoo minhum ayaga ka mida mi'atan min alibili boqol nefoo geelu buu nabigu siiyey calayhi isalaatu wasalaam oo yarqaata islaamka difaaca oo qabaa'ilkii aad hogaaminayseen soo xareeya diintaasuu nabiga calayh salaam u jeedaa inay dadku qaataan oo qalbigooda hagaago wa acdaa cabaas binu mirdaas nin cabaas binu mirdaas la yidhaahdo oo asagana qabaa'ilkii mid ka mida ah oday uu ahaa qowskiisa kaaba qabiil ah oo oday dhaqameed ah oday qabiil u ah qabiil odayeed ah ama oday qabiileed ah ayaa isagana dadkii wax la siiyey ka mid ahaa wuxuu siiyey duuna daalika inta ka soka ka yar buu siiyey boqol boqol haddii odayaasha kale la siiyey isaga siddeetan baa la siiyey labaatan baa ka dhiman labaatan baa laga dhimay labaatankii haddii laga dhimay siddeetan neef oo geelah oo qofkii la siiyey waxaa isaga uu ka cadhooday labaatanka waxa looga dhimay oo qayrkii looga hoosmariyey tanuu gabay ka tiriyey tanuu ka cadhooday oo gabay ka tiriyey fa qaala abcabaas wuxuu yidhi binu mirdaas atajcalu nahbii wanahba alcubayd dibayna cuyaynata waalaqraci fama kaana badrun walaa xaabisun fii riwaayatin fama kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi اlmujmaci wma kuntu duuna imri'in minhuma waman takhfidu اlyowma laa yurfacu hadalkaasuu yidhi saddexdaas bayd wuxuu yidhi atajcalu ma waxaad yeelaysaa nabigu ku hadal qabsan nabigu la hadlaya calayh salaam atajcalu ma waxaad yeeshay nahbii aniga haniimadaydi iyo sahmigaygii iyo wanahbalcubaydi faraskayga cubayd nasiibkii aan ku helay bayna cuyaynata cuyayna binu xisni iyo walaqraci aqrac binu xaabis miyaad u qaybisay aniga faraskaygii wixii aan nasiib u yeelanay ma cuyayne iyo aqrac baad siisay labada nin ee abu sufyaan iyo safwaan oo reer maka ahaa ayagu waa iska cafiye faruu ka qaaday bal kuwan gartaye labadan seed hoos iga hoos marisay cuyayna binu xisni iyo aqrac binu xaabis famaa kaana badrun riwaayo kale xisnun oo uyaynahaasa wuxuu ahaa cuyaynata bnu xisnin ibnu xudayfata bnu badr buu ahaa uyaynata bnu xisnin bnu xudayfata ibnu badrin mara markaa mara aabbihii ayaa logu yaa laga hadlayaa oo xisni ah mara jaddu abihi aabbihiis awowiis oo ah bader marka wuxuu yidhi famaa kaana xisnun cuyayna iyo aqrac aabbayaashood buu leeyahay aabbahay ani aabbahay mirdaas kamayna fadli badnayn oo kamayna fiicnayn anigana labada nin kama hooseeyo oo igama fiicna famaa kaana badrun ama xisnun waa cuyana aabbihiise ma ahayn walaa xaabisun iyo xaabis oo aqrac aabbihii ah yafuuqaani kuwa ka sarreeya oo ka fadli badan mirdaasa aabbahay mirdaas filmajmaci meelaha lagu kulmo markii laiskugu imaado meelaha oo la wada hadlaayo dadka isha ay qabato aabbahay kama hooseynin xisni iyo xaabis ama badr iyo xaabis wamaa kuntu aniguna ma yihii cabbaas ah duuna mri'in qof ka hooseeya minhumaa cuyayne iyo aqracana kama hooseeyo xagga nasabkana mudar baan isla wada nahay oo kama hooseeyo xagga maaragtay sharaftana ayaguna odayaal qabiil dhan bay oday u yihin anna qabiil baan oday u ahay waman takfidu lyowma maanta ama yukfad lyowm waman takfidu lyowma maanta qofkaad hoos u dhigto laa yurfacu ama laa turfacu laba nuso wey laa yurfacu lama koryeeli doono maanta ninkaad aad hoos gareedkiisa iyo darajadiisa qofkaad maanta hoos u dhigto weligiioo dambe kor loo qaadi maayo oo hadhow markii adiga aan sidaan ii gashay ood labaatan hoos iga dhigtay raggii kayrkay ahaa markii xoolaha ama xisaabaha kale ay jiraanba adiga waxaa leeyahay lamartuu baa tahay lamar labaa tahay unbaa laydhihi marka nabi allah magaca xumadaasi ayaa ka baqayaaye labaatankii ii buuxi wey markaasuu nabiga calay salaam qaal faatama lahu rasuulu llaahi sala allah alay wasalam miatan boqolkiibuu u taam yeelay labaatankiiba ugu daray ah, ila ninka waa calaacalay waa gebiye hadallo garana waa ku hadlee marka ujeeddadana mu'alafatulquluub baa rabeen qalbigiisa in la xasiliyo unbuu ahaa labaatankii baa loogu daro layihi ku xasil qaala waxadaana axmed ibnu cabdata dabiyu qaala akhbarana ibnu cuyaynata sufyaan can cumar ibni saciid ibni masruuqin bi hada alisnaad ana nabiya sala allah alay wasalam qasama qanaa'ima xunayn buu qaybiyey faacdaa abaa sufyaan binu xarbin miata min alibil buu siiyey wasaaqa alxadiid linaxwi wazaada waacdaa calqamata binu culaata mia ragga boqolka la siiyey kamid aha isaguna waxadaanaa makhlad binu khaalid shucayri qaal xadaana sufyaan qaal xadaana camr binu saciidin bihada isnad walam yadkur bilxadiidi calqama binu culaata walaa safwaan binu umaya walam yadkur ashicra fii xadiiihi xadiidka cabaas shicirkiisa kumuna sheegin inta sheegtay baa ziyaadata iqa ah oo la qaada qala xadadna surayj ibnu yunas qala xadadna ismaaciil bnu jacfar can cumar camr ibnu yaxya bnu cumaarata can cabaad bnu tamiim qaala can cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu cabdillaahi bnu zayd ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam lama fataxa xunaynan xunayn markuu furtay qasamalqanaa'ima xoolihii faraha badnaa ee haniimadaha buu qaybiyey faacda almu'allafata quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumaayo iimaanka iyo islaanimee la jeclaysiinayo uu siiye xoolo badan fa balaqahu waxaa soo gaaray nabiga ana alansaara ansaar yuxibbuuna inay jeclaan lahaayeen an yusiibuu inay helaan maa asaaba naasu dadku waxay heleen faqaama rasuululah nabiga calayi salaam baa istaagay fakhadabahum waa u khudbeeyey faxamid allah ilahi wuu ku xamdiyey wa anaa calayh waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi yaa macshara alansaar ansaarey alam ajidkum miyaanan idin helin oo inii imaanin dulaalan idinkoo baadi ah haddaad maanta isgodaysaan oo leedihiin muhaajiriin iyo reer maku wax siiyey ma idinka qatan meeqaanka iyo macnaha aad yeelateen markaan ii imaaday yaan inii alam ajidku miyaananay helin bulaalan idinkoo baadi'a ah, idinkoo gaala ah oon qiimo iyo qadar midna lahayn soo kaan idiin imaaday oo fahadaakum ullahu ilaahay uu ina hanuuniyey bi aniga sababtay hadaakum ullahu wa hidaayatu tawfiiq biina wa hidaayatu dilaala sababtu waxaa weeye nabiga calayh salaam waafajintir ilahay baa iska lahaa fahadaakum ullahu bi aniga sababta muslimiin ku noqoteen oo kufaaru quraysh oo quraysh oo carab oo dhan hogaaminaysay aad maanta ka sara marteen waa caalatan caylsoo kale aheedeen maaha timirta iyo intaa beeraha iyo goofafka uga fadhiya fa ahnaakum ullahu ilaahay uu qani inaga dhigay bi sababtay bebeleshinkii iyo mujtamacii iskugu imaadeen meesha caasimad bay idin noqotay haniimo fara badanna waad hesheenoo aad gacanta ku dhigteen sababtaysoo kale qani ku noqoteen maaha wamutafariqiin idinkoo kala tagsana aws iyo khasraj isku dagaalaya oo isbaabiciyey soo inayna imaaneenoo fa jamacakum allaahu ilaahay uuna soo aruuriye bi aniga sababteedood noqoteen fa asbaxtum ikhwaana walaala soo noqoteen maaha ilahay nicmadiisa ana sabab ilahay iga dhikiin dhigay wayaquuluuna waxay leeyihin allah warasuul aman waa ka qarqaatay nabi alai salaam kala qarqaadashaa imaatay wada hadal baa dhacay marka haddii ay isleeyihiin annaga seefahaanagii iyo dagaalka dagaalkaanagii war idinku meeshaad joogteen iyo maanta meeshaad joogteen malqiyaasa oo miisaama madaxa lalalmiyey saxaabadii marka waxaa ka soo hadhay dhammaanto ansaar wax kale afkooda kama soo baxayo yaquuluuna waxay leeyihiin allaahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa yaa amanu gallad badan oo gallad iyo abaal badan nagu leh intaa ka badan ba ya abaal iyo gallad ah iyo ilahay rasuulkaba nagu leeyihiin faqaala nabigu wuxuu yidhi alaa tujiibuunii maad ii jawaabtaan maad ii jawaabtaan oo aad hadashaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa kol haddii galladdii iyaga loo galay uu xasuusiyo xasuusiyoy qirteen ayaguna galladii iyo abaalkii ay galeen ee nabiga iyo saxaabadii muhaajiriin ay u galeen inay ayagana sheegtaan buu rabaa nabiga calayi salaam oo cadaaladda ay noqoto ayuuna ay dhahaan waa noo timidadoo maka lagaa soo eriya nabi allow muhaajiriin iyo qaxooti iyo saxaabana ay kudaba socdaan xag iyo xaggaba waynu soo dunnay xoolo iyo maal iyo amni iyo nabadgelyo intaba waad nagu hesheen xaq baad u leedihiin maad dhahdaan buyu nabiga alai salaam dhaha buuyi laakiin fii nafsi lwaqti markii laysku soo aruuriyo inaad guul ku fadhidaan ood sababtaannada aad wax ku hesheen oyna qadin ogaadaa layidhi xoolahanna jeceel ma ahee iimaan iyo islaamnimaa lagu maalgelinayaayoo la rabaa nimankaas inay diinta si fiican u galaan oo garab inay noqdaan ilan halgalkii baa socdee yurub baaba loo sii bixi rabaay oo loo sii gudbi rabaaye tabuug baa la aaday sanadkaa sanadkii ku xigayba markii lasoo afjaray carab lasoo afjaray waxaa la aaday yurub ayaa weerar lagu qaaday oo nimankii saxaabada ahaa ee cabdullah binu rawaaxi iyo zayd ibnu xaarifi iyo ninkaa jacfar meeshay ku shahiideen qaswatulmu'ta waxay ahayd nimanka ayaga ahaa reer ruun bay ahaayeen ayagiibaa marka la daba socdaa in loo loo hiibiya saxaabadii tabuuk buu nabiga alay salaam u baxay isagoo ciidan weyn wata bil buu sii socday marka nimankan garab bay inii noqdeen sidii bay dhacda hadde garabya gaashaan bay isku noqdeen marka wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam alaa tujiibuunii faqaaluu allah warasuulu aman ma hadli karaan ilaahiy rasuulkaa nugu galladaystanaba allow oo gallad iyo abaal lagu leh faqaala nabigu wuxuu yidhi amaa inakum idinku low shi'tum haddaan rabtaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kada wa kada waa inay bannaantahay annagana waxaasaan samayn waxaasaan samayn waad dhihi kartaan wa kaana min alamri kada wa kada saas saasaa jiri jirtay xaaladda iyo duruurta iyo xaaladaasa soo marteen annagaba garab aynay oo dadkii soo qaxay barakacayaashaha iyo qaxootigaha ee cadowga uu dabada daba socday ayaan hoy u noqonnay oon difaacnay dhaha ma dhihi karaan way xishoonayaan liashyaaan shayaal buu nabigu xasuusiyey caddadaa uu tiriyey zacama camar wuxuu sheegay allaa yaxfaduhaa in axfado inuun xifdisnayn laakiin riwaayadan kalaa sheegay faqaala wuxuu yidhi alaa tardawn miyayna raalli ku ahaynse an yadhaba annaasu bishaa'i walibil dadku inay ari iyo geelka haystaan wa tadhabuuna birasuuli illah rasuulka ilaahi calayhi salaam aad ka haysataan ilaa rixaalikum guryihiinna markaasay waxay dhaheen bala haadaa khayr wa afdal min addunya wamaa fiiha adduun waxa ku jiro o dhan waxaa oo khayr badan inuu nebi maxamed ma cooda yahay sala allah alayh waali wasalam markuu maka qabtay way baqeen waxay ka cabsadeen nabigu inuu yidhi khalaas magaaladii haddii la qabtay makaheed halkana ku hadhi markaasuu nabiga asagoo ka bixinaya wuxuu yidhi noloshayda iyo geeridaydaba dhexdiinaan ahay buu yidhi sala allah alay wasalam alansaaru shicaar ansaaru waa shicaar buu yidhi shicaarka waa marada jidhka la xidhiidha ayaa shicaar la yidhaahdaa ee jidhka uuna ka maarmin sidaasaad igu tihiin buu yidhi wannaasu dadkuna dihaarun go' wey oo markii uun loo baahdo marmar uun la huwado oo la qaato marka kalena ama loo baahnayn dadku waa dihaar oo waa go' sare idinkuna shicaar baa tihiinoo baad ku dhegan tihiinoo baahida iyo jeceelkiinna ii qabo saasoo kalea tihiin walowla alhijratu haddayna hijro ahayn inaan muhaajir ahay oon maka ka soo haajiro madiine imaaday oo magacaasi hijradaa ilaahay uu nagu magacaabay lama bedeli karo hijradaana muhaajir baana ka fadli badan ansaar ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriin baa ka fadli badan liannahu qofka muhaajirka ah wuxuu isku darsaday alhijratu wanusra alhijratu waalnusra intuu soo hijrooday iyuu haddana garab taagan yahay islaamkii oo uu u gargaarayaa idinkuse miina hijroonina meeshiinii umaad dhufayska qabateenood nusradii iyo gargaarkii umaana naga helay meel la bixin magaaladiinnii marka hijradaasaa anigaa haystaa lowlal hijra haddaysan jirin lakuntu imra'an qof baan ahaan lahaa min alansaar ansaar ka mida qof ansaar ka mida noqon lahaa walow salaka annaasu dadku hadday qaadi lahaayeen waadiyan tog wa gol la salagtu waadiya alansaari wa toga ansaar iyo goshoodan qaadi lahaa inakum satalqawna bacdii afarah gadaashay waxaad la kulmi doontaan ahara yacni ikhtisaas maa yashtarikuhu nnaas dadka waxay ku awada leeyihiin oo xuquuqaha oo dad gaara isku khasisaan yaa aara la dhahaa aarataasa la dhahaa waxaan aad leedihiin wixii oo xikmad iyo sabab ninigu qadiya aysan jirin yaa ina qadin doonaa fasbiruu sabra xataa talquunii cala alxawdi xataa talqawnii cala alxawd ilaa darka igula kulantaan maalinta qiyaamo oo darkayga ka cabtaan idinkoo mu'miniin saabiriina sabra buu nabiga sala allah alay wasalam xadaana zuhayr bnu xarb وcثmaan بن abi shayba وإسxاaq بن ibrahim qala isxاaq abarna وqala akhrana xadaثna jamiic mansuur can abi waa'il cabdالlahi bn mascuudin qaal lama kaana ywma xunayn maalintii xunayn markay ahayd ahara rasuul الlah nabiga calayh الsalaam wuxuu u doortay xoolihii iyo haniimadii naasan fi qisma qaybti dad gaaruu nabigu u doortay lixikmatin xikmo iyo garad iyo qasad صaxiixa ayuu nabigu u yeelay sidaasoo marra waa xaaje iyo baahi marra waa ta'liifu lquluub oo iimaanka lagu soo dumaaya iyo islaamnimada fa acda alaqca bnu xaabis wuxuu siiyey mi'ata min alibil buu siiyey qabiil dhanbu horjoogu yahayo asaga hadduu hagaago dadkao dhan baa soo raaci wa acdaa cuyaynata ibnu xisni wuxuu siiyey midla dalika boqol geela wa acdaa unaasa dad kale min ashraafi alcarabi carab odayaasheeda kamida ah iyo kuwooda sharafta lahaa ayuu wax sii siiyey wa aaharahum yowmaidin fi lqisma qaybta nabiga maalinta iyada ah iithaar buu sameeyey dad gaaru wuu u doortay lixaajatihim wa lita'liifihim xikmaa ku jirta ay saxaabadu wada fahmeen markii dambe faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wallaahi ina haadihi laqismatun midani waa qayb maa cudila fiiha aan cadaalad lagu samaynin mid warka khawaarijta asalkoodii ah meeshay ka bilaabatay khawaarij in hoggaanka iyo imaamka iyo muslimiinta madaxdooda iyo shacabkooda la khilaafo oo fallaago la noqdo meeshay ka bilaabatay wey nin baa dhaartay dhaar beena wuxuu yidhi ina haadihi la qismatun qayb wey maa cudila fiiha aan cadaalad ugu samaynin qofkuu leeyahay cadaalad muuna samayna waa kuma nabi moxamed sala allah aleh wasalam ayuu cadaaladlaan ku tilmaamayaa meequu ansaar siiyey oo fuqaradooda u kaalmeeyey oo uu nabiga calayh salam wax walbaba uu huray qaybtan marka reer quraysheed iyo mu'alafatulquluubka basaa u cad wamaa uriida fiiha loolama dhanajeeda kuleemaho wajhullaahi ilahay wejigiisa ilahay wejigiisana loolama jeeduu leeyahay waa nabi maxamed oo imaam almukhlisiin iyo imaam alcuduul yuusaa ku leeyahay faqultu waxaan idhi buu yidhi saxaabigii maqlaayay warkiisa ninka cabdullahi bin mascuud ahaa yaa wuxuu yidhi waxaan idhi wallahi la ukhbiranna rasuul allahi baan u sheegay calayh salaam ninka asagaa wuxuu soo wado wax saalan maaha warkiisa nabigaan u gudbini qaala faataytu waan u imaaday nabigu faahbartu waan u sheegay bimaa qaala wuxuu yidhi ninkaa warkaasuu ku hadlilay nabi alla iska ogow qaala fatahayara wajhuhu wejiga nabiga calayh salaam baa isbedelay xataa kaana wuxuu noqday wejiga nabiga kasirfi asal guduudan buu noqday sirfigu waxaa weeye riijiga guduudan ee maqaarkii waxaa la marmariya xarkaha asal wey asal guduudan buu wejigiisa nabiga noqday waa isbedelay indhihiisii iyo wejigiisii murugta iyo cadhada qabatay rasuulka sala allah alay slam maxaa yeelay qofka asagoo is-og runnimada iyo cadaaladda iyo daacadnimadiisa haddii la yidhahdo halbacaad lagu lisay waxuunan qabanin oon mudanin lagu yidhaahdo laa siyamaa rasuulullahi oo macsuum ah oo diintii lagu aaminay oo samaawaadka laga aaminay maxaad u malaynaysaa xanuunka xanuunka uu dareemayo uma qaala nabiga calayhi salaam waa isa sabirsiiye tasliya sallaa nafsahu biikhwaanihi alambiyaa walaalihiisa nabayaashaabuu naftiisa nabiga calayhi salaam ku sabirsiiyey oo wuxuu yidhi warkan soo socda wuxuu yidhi faman yacdilu yaa cadaalad samayni in lam yacdil illaah warasuuluh ilaahay hadduuna cadaalad samaynin ilaahay amarkiisuu ku socdaa amarkii ilahay baa saa ahaa wa rasuulkii fuliyaha ee fuliyeyna ee arrintaa fuliyey haddayna cadaalad samaynin yaa cadaalad samayn doona qaala uma qaala wuxuu yidhi yarxamullaahu muusa nabi muuse allah u naxariisto markiiba nabiga wuxuu isku qaboojiyey oo cadhadii hayse uu isku damiyey ambiyadii dhibaatadii ay mari jireen ee qoonkooda kala kulmi jireen muusuu soo qaatay uu yidhi muuse allah u naxariisto qad uudiya waxaa la dhibay biakara wax ka badan min haada dhibka aniga la ii geystay fa sabra waa ku sabray dhibka la ii geystay mid ka daran oo asagoo dhibkan ogaa la maray banuu israa'iil oo iyagoo gun ah oo isticmaar ku habsaday oo haweenkoodana la addoonsado raggoodana la gowraco intii waaweyneenna lagu xabmaasho oo beeraha ay falaan ayuu intuu dabcan inuu ka saaro gudnimadii ka bixiyo oo gobonnimo uu u bixiyo intaasoo dhibaataa loo mariyey hijroodee waddankii laga fiijiyey soo rogaal celiyey mucjizaad lagu ayiday oo intay islaameen markay dambe soo raaceen intii yareeda uu ilaahay xaggii uu ballantu uu ilaahay ugu yeedhay biduurasina ku maqnaa iyagoo wuxuu u imaaday cijli ag fadhiya nimankii intaa uu soo waday oo wuxuu arkay ag fadhiya dibi xun oo meeshan loo sameeyey oo saamiri u sameeyey ilaah ka dhiganayo waa cil iyo xaalad culus weyn asagii bay dhibaato u geysteenoo ay yidhaahdeen sheeluu qabaa sheeluu qabaa ninkan xixishoonaya markay ilmaadeerta qabaysanaysa aan ku dhex qabaysanaynin waxbaa ka soo baxay xiniyaha oo sheeluu qabaa bay dhaheen fabara'ahu allaahu maa qaalu waxay yidhaahdeen ilah baa bari yeelay ilah baa ka bari yeelay qad uudiya waa la dhibay biakara min hada fasabar waa ku sabray anna waan sabraya maxaa yeeley waxaa la yidhi nabiga calayh salaam ulaaika aladiina hada allahu bihudahu muqtadi kuwaa ilaahay hanuuniyey ee muuse ka mid yahay hanuunkooda ku dayo qaala qultu waxaan idhi buu yidhi cabdullahi bn mascuud nabiga calayhi salaam murugtii iyo xanuunkii qabsaday markuu arkay warkii u sheegay ayuu ka walbahaarayoo ka qoomameeyey wuxuu yidhi laa jarama waxaa xaqiiqaa laadaa waxba haddaan camal siinin laa jarama xaqiiqa waxaa ah laa arfacu inaan u koryeelaynin ilayhi nabiga bacdaha maanta kadib xadiidan wax war ah. war damba nabiga u gudbin maayo maxaa yeele xanuunka iyo murugta ka qabsatay waxaan u sheegay baan arkaa qal xadaana abu bakr bn abi shayba qal xadaana xafs bn kiyaad can acmash can shaqiiq can cabdillahi qaala qasama rasuulu lahi sala allah alay wasalam qasaman xooluu qaybiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi inahaa laqismatun wey qayb maa urida biha wajhullah ilahay wejigiisa aan loola jeedin nabi maxamed ba haddii saa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii marka isagoo og inuu cadaalad iyo run iyo xaq wax ku maamulayo la yidhaahdo cadaalad ma tihid waxaa weeyaan yuuna waxba la yaabin nabi maxamed baa saa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaha laqismatun maa uriida biha wajhullah qaala faati markaa qofka xanuunka loo geystana waxaa fiican inuu mar walbaba nabiga calayhi salaam iyo saxaabadii iyo salafka siiradoodii inuu dib u midhicsado oo waxyaalaha xanuunka hayo uu iskaga qaboojiyo siduu nabigaba calayhi salaam ambiyadii ka horraysay uu siiradoodii iyo xaaladahoodii uu nabiga calayhi salaam iskugu sabarsiiyey qaala faataytu nabiya nabiga calayhi salam waan u imaaday fasaarartu waxaan ku siraystay ninkaasa warkaa kugu lahaa faqadiba waa cadhooday min dalika qadaban shadiida cadho daran wax marra wajhu wejigiisibaa guduutay oo sidai asal guduuda noqday xataa tamanaytu waxaan tamaniyo ma jeertayoo anii lam adkurhu inaan u sheegin lahu nabiga ayaa ku shallaayey maxaad ugu sheegtay qaala uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam qad uudiya muusa nabiyullaahi muuse binu cimraan oo ka mid ah ululcasmiga ayaa la dhibay biakara min haada dhibkan ka badan fa sabara waa ku sabray ninkaa wuxuu ahaa khawaarijta nimanka la yidhaahdo asalkoodii iyo meeshay ka soo dhambalmeen fikirka ayaga ahee ku saabsan noocaasa nimankaasi khawaarijta la yidhahdo ee qaba ninkaasaa yaa xajaru asaas dhagaxdhigiisii weeyaan meesha ninka uga dhagax dhigay ninkaasuu ahaa khawaarijtoo marka faahfaahsan sifaadkooda iyo tilmaantooda iyo dhaqankooda ayaa imaan doonta baabka soo socda in sha allahu tacaala wabiاllahi towfiiq wsala allah wasalam ala nabina mxamed